wasalaatu llaahi atbaahu waman waalaah amaa bacdu casrikan cashrkii boqol toban iyo kow wuxuu ka mid yahay cashiradii noo socday ku saabsanaa milaadulmuslim waxaynu ku jirnay kitaabulbaa waxaynu maraynay baabu sulx kaalamka labaad baan joognay isnayn idaa kaana hadduu ahaado axadulmutasaalixayn labada sulxtamaysa midkood yaa wuxuu ahaaday caaliman mid og bikadibi nafsihi naftiisa been sheegideedu ogya inuu been sheega waa isog yahay markaasuu been ku dacwoonayaa ama wuxuusan lahayn buu sheeganayaa ama wax in lagu leeyahay uu og yahay buu dafirayo markaa labadii midbaa been sheegaay sidaas arrinta markay tahay fasulxu baatil sulxaas min labadayu mid been sheegayo waa baatil laakiin waa fii xaqihi xaqi ilkaadibi ka beenta sheega xaqiisii uu baatil ku yahay ka kale maya wamaa akhadahu wixii uu qaatana biwajhi sulxi sulx wejigiisa uu ku qaatana fahuwa xaraamun waay calayhi korkiisu idaa kaana hadduu ahaado axadu lmutasaalixayn labada suuxsamaysaa midkood baa wuxuu ahaaday caaliman mid og bikadibi nafsihi naftiisa been sheegideeda fasulxu heshiiska iyo muwaafaqada lagu gaaro beentaas baatiilmida wax ka jirin fii xaqihi xaqilkaadibi ka beenta sheegaa xaqiisa wamaa akhadahu wixii uu qaato biwajhi sulxi sulx wejigiisna uu ku qaato fahuwa kaasna xaraamun xaraamun ayay korkiisa saddex man ictarafa qofka qira bixaqin xaq wuu qiray ka gadaal wamtanaca ah, wuxuu ka reebtoomay can adaa'ihi adaa'i ilxaqi xaqii uu qiray gudaskiisa buu ka reebtoomoos diiday wuxuu ku xiray ilaa bihi adaa'ihi isaga in la siiya ma shay-an wax la siiyo xaqii waa u gelay laakiin bixin maayuu leeyahay haddaan wax laysiinin lam yaxila xalaal umaaha lahu isaga daalika arrinkaas xalaal umaaha miisaalkii kama ninba waaye ictarafa giray bialfi diinaarin kun diinaar calayhi korkiisa inay tahay yuu qiray kun shilin oo dahaba baa korkayga ah laakiin wamtanaca wuxuu diiday an adaa'iha adaa-i ilalfi kunkii riyaal inuu gudo yuu diiday ilaa an yuudaca inba la dejiye ma ogiyo canhu xaggiisa khamsu mi-atin shan boqol laga rido minhaa kunkii dinaar ka mida kuwaa liigu leeyay laakiin bixin maha in shan boqol liiga rido ma ogiyo sidaasuu yiri ama idaa lam yashtarid hadduusan isaga shardinin wadca shay-in shay dejintiisa minhaa kunkii diinaar ka mida wa inamaa wax kalaba maahe almuqaru lahu kii loo qiray ee kunka lahaa baa tabaraca iska samafalay min nafsihi isagoon lagu xirin buu naftiisii xaggeedii ka samafalay aw bishafaacati aakhar nin kale ergeyntii cindahu agtiisa uu ka shafaaco qaado uu yidhi kunkii ninkan waa ku ogol yahay tabar fiican mahayo walaala wax ka dhaaf sidaas hadday ku timaado oo fa asqada uu ka gadaal rido shay-an wax kamida kunkii diinaar jaaza waxa u banaan lilmuqari ninkii loo giray banaan ama jaaza waxa banaan lilmuqiri markii kunka dilay akhduhu inuu shan boqol qaato shan boqol la dhiibo a u banaan marka waxaaduu sidaa ku yimaado samafalkaa ee uusan ku imaanin sidii hore shardina waxba diintu kama wy man ictaraf qofka gira bixaqin xaq buu qiray wamtanaca wuxuu ka reebtoomay can adaa'ihi xaqii gudistiisii xaggeedii ilaa biicdaa'ihi in wax la siiyo isku gudaa ma ogiy shay-an wax la siiyo lam yaxila xalaal maaha lahu isaga daalika sidaas uu yeelay kama ninba waa ictarafa qiray bialfi diinaarin kun shilin oo dahaba caleyhi korkiisuu ku qiray wamtanaca wuxuuse diiday can adaa'iha kunkii gudideeda ilaa ayuubaca inba la rida ma ogiye anuu xaggiisa khamsu miatin shan boqolo minhaa min alalfi kunkii ka mida amaa idaa lam yashtarid hadduusan shardinin wadca shayin shay dejintiisa minhaa kunkii laga dejiyo wainamaa wax kala maahe almuqaru lahu kii loo qiray kunka maa tabara'a samafalay min nafsihi naftiisii xaggeedii buu ka samafalay aw bishafaacati aakhar nin kale ergeyntiis uu tanaasulka ku sameeyey cindahu agtiisuu ka shafaaco qaaday oo fa asqada ka gadaal wuxuu riday shay-an wax jaasa waxaa u banaan lilmuqiri kii kunka qiray akhduhu shantii boqol ee laga riday inuu qaataa u banaan wadaalika daliilkuna limaabaa u daliila saxa asaxay muxuu ahaa ana arasuula rasuulka badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya rasuulkii rasuulkiibaa la hadlay quramaa jaabirin jaabir raggii deynta kulahaa ayuu nabiga la hadlay liyadacu inay ka ridaan canhu jaabir xaggiisii shadra daynihi dayntii jaabir barkeed in laga rido yuu nabiga kula hadlay nimankii daynka lahaa iyagiina waa ogolaadeen xadiidka rawaahu lbukhaariy imaamu bukhaari baa weriy kamaa ana bna abii xadradin cabdullaahi bni abii xadradba siduu tadaadaa uu ula gudistamay waxaa ka gudis dalbay kacbu bnu maalikin kacbu bni maalik baa cabdullaahi bni abii xadrad ku yihi daynkaygeysi daynahu daynkii kacabuu lahaa cabdullaahi ibni abi xadradna lagu lahaa fi lmasjidi masjidka rasuulka gudihiisa ayaa iskale gudsigaas uu ka dhacay xogaa warkiibaa taagtaagmay fartafaacad waxaa kor noqotay aswaatuhuma labadooda odadyaalkoodii xataa samicahaa ilaa qayladii uu maqlay rasuulullah eebaweyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama xaggee markaa nebiga joogay fii xujratihi qolkii umunaa caaisha gudihiisa ayuu joogay meeshii uu ka maqlay fakharaja rasuulkii baa soo baxay ilayhima kacab iyo ibna abi cideed tuma naada nebigii baa dhawaaqay yaa kacbu kacabow faqaala kacbu wuxuu yidhi labayka ku ajiibay yaa rasuulallah ilaa rasuulkiisiyo fa ashaara markaasaa nabiga tilmaamay ilayhi kacab an bacdaji ashadranis min daynika daynka adiga aada leedahay eed ninkan ku leedahay nuska rid faqaala markaasuu yihi kacabna qad facaltu waan yeelay yaa rasuulallah weyne rasuulkiisii faqaala markaasaa rasuulka yihi qum cabdullaahi bni abi xidriw ka kac fadhiga saacdi miska soo haraysi xadiidkana imaamu bukhaari baa wey afar low saalax haddii nin muslima uu la suluctamo shariikahu ninkii wax la lahaa wuu la suluctamay fii xaa'itin derbi buu kula suluctamay sidii loo suluctamay waatana calaa an yaftaxa inuu ninka furto naafidatan dariishad aw baaban albaab fiihi fi lxaa'id derbigii labadooda ka dhaxeeyey ayuu ninkan wuxuu yihi darishad baan ka furanaya ama albaab biciwaadiin biciwaadiin ewal buuna sheego wuxuu yihi adigana intaas qaado iwalkaasoo mucayanin la magacaabay kun riyaal qaado derbigaa naga dhaxeeyana aan si gaara ugu tasarufa anigoo dariishadan ka buuqsana ay hawadii iga soo gasho ama albaabaan ka baxo yaan samaysana waa naga dhexeeyaa derbigii arrintaas ii gaar ahaaneed aan rabo inaan ku tasarufo iyo ogolow waxaan ciwad ka ana dhaado sidaa hadday arrintu u dhacdo saxa sulxu sulxi waa saxa sulxu sulxi waa saxa maxaa jira liannahu sulaxu sidaasuu dhacay kalbayci beycuu lamid yahay iyadoo la kala gatay ayay lamid tahay kolka waa asaxaya low saalaxa hadduu mini la sulcutamo shariikahu ninkii lalahaa fii xaaidin derbi bay shariik ku yihiin labadoodu derbiga ka dhexeeya marka dariishadan iyo albaabkan laga furaa labadii nin inaad si gaara uga faa'iideysana kolka faa'iidan gaar ahaaneed waa sulaxa ku dhacaya derbigii waa wada leenahay derbiyuu noo yahay ama xaggaad ka degan tahay ama xaggaan ka degnahay waa noo dhexeeyaa derbiga hase yeeshee waxaan rabaa ina anigana waxoogaa faramarisa ku siiyo adna ii ogolaatid inaan meel ka bujiyo dars derbigii amaan dariisho ka dhigto ama andaab ka dhigto low saalax hadduu la heshiiyo shariikahu ninkii wax la fii xaa derbi ay wada lahaayeen muxuu kula heshiiyey calaa an yaftaxa inuu furto naafidatan dariisha buqsan aw baaban albaab fii fi lxaayiti darbigii ka dhaceeyey laakiin biciwadin biasi ciwadin bidafci ciwadin ciwad dhiibid kistaan qaada wey mucayanin shan boqol wey low saalaxa sidaa hadduu sulxi ku dhaco saxa sulxu sulxi waa saxay liannahu sulxasi lamid yahay suuratu kitaabati sulx marka sulxii waa soo tilmaanay axkaamtiisii iyo aqsaamtiisii iyo tacriifkiisii iyo amtiladiisii iyo intaba waa sheegnay marka markii sulxii la qoraayo wixii waa caqdi loo baahan yahay kitaabo in la sameeyo kolkaas sida loo dhigayuuna baray suuratu kitaabati sulxi sulxadigidiisa suuradeedii wey bacda magaca eebbegadaasha basmaladii ashariifati ee qiimiga badneed iyo waxamdillah eebbaweyne ku maxdintiisa mahadintaas gadaasheeda tacaala eebba korahaye iyo wasalaatu naxariis ugu ducayn wasalaamu nabadgelyo ugu ducayn calaa nebiyihi eebbaweyne nebigiisa korkiisa naxariis iyo nabadgelyo loogu duceeyo sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye intaas kadib waa ka warkii la qoraayey faqad saalaxa fulaanun hebel wuxuu la heshiiyey fulaanan hebel waxaanay ku heshiiyeen hamaa xaggii bay ka heshiiyeen idicaahu uu hebel hebel ku sheegtay oo min annahu hebel inuu yamliku hantaa wayastaxiqu inuu mudan yahay daara inuu mutaystay alfulaaniya daartaas hebla la yihaa inuu mudaystay yasifuhaa waa tilmaamayaa wayuxadiduhaa waa sohdimayna bariyaa uga toosan galbeed yaa uga toosan koofur yaa uga toosan waqooyi yaa uga toosan sifadana intaasoo qol wey manaafiqay leedahay ganjaalay leedahay taleefanaa ku jira wahaakada daartii buu sifeeyey xuduudaheegiina sheegay allatii daartii iyada biyadilmudaa caleyhi ninka korkiisa lagu sheeganayay daarda gacantiisa ku sugnay fulaanun hebele sartaas arrintaadii waa dhammaatay waa laga heshiiyey bacda tanaasucihimaa murmidoodii ka gadaan fii cayni dacwa dacwada cayntaadii ay ku murmeen waxtaraf wactarafa waa qiray almusaalixu alawalu ninka hore bacda daalika intaa ka gadaan yube maa qiray daar idacaahu kumaaga sheegtay athaani ninkii labaad wasadaqahu waanu u rumeeyey caleyhi korkiisa atasdiiqa rumey asharciya bimaa ayaa lagu sunuctamay lacag wey mablaguhu intay dhan tahay kadaa intaa ay tahay min adaraahimi qalina aw bimaa kii huwa kada min alashyaa shayaal ka mida musaalaxatan heshiin bay labada nin heshiiyeen sharciyatan diinta loo nisbeeyey radiya ay labadoodii raali noqdeen watafaqa isku afgarteen calayhaa musaalaxada korkeeda watadaaciya ay isugu yeereeno ilayhaa musaalaxadii korkeeda ka gadan dafaxa diiday almusaalixu ninkii sulux alawalu ee labada nin horeeyey baa-ila thaani kii labaad wuxuu u dhiibay jamiica maa shay dhammaantiisa uusaalacahu kula surctamay bihi shayga waqabadahu wuu guddoomay qablan guddoon siciya loo nisbeeyey wa aqara waanu qiray almusaalixu athaanii labaad waa qiray almadkuuru lasoo sheegay annahu isagii laa yastaxiqu inuusan mudanin maca almusaalixi alawal ninkii hore la heshiiyey fii haadihi daar daartana tana gudaheeda almusaalaxu ee lagu heshiiyey calayhaa korkeeda xatan inuusan ku mudanin walaistixqaaqan mudasha midna walaa dacwa dacwana uusan ku oogeynin walaa talaban codsi dambana uusan meesha u olin walaa milkan hanashe ayaan jirin walaa shubhata milki wax milku egna uusan jirin walaa manfacata dheefna ayan jirin walaa istixqaaqa manfaca manfaca mudashana ayan jirin walaa shay-an wax kalena uusan jirin qalla yar awka fura badan watasaadaqaa waisla sadiqeen calaa daalika arrinkaas kulligii dhammaantii tasaadiqan rumayn sicyan loo nisbeeyey tama daalika waa dhammaaday bidariiqi kada arrintaasay ku dhammaato hebel iyo hebel baa sulcaga galay saasay ku dhammaatay intana la qora kolkii la qorana arrintii meeshaasay ku dhantahay maadadii toddobaad meeshaasay ku dhamaatay sulxa qoridiisa almaaddatu thaamina maadadii sideedaad fii ixyaa ilmuwa wuu dhintay nooleyntiisa gudaheeday u maadata wa fadli ilmaa iyo biyaha qof kale ka haree ka badan iyo waliqtaac dhulkii oo la goostiyo walximaa seerid dhulka meel kamida la seero maadadaas sideedaad waxay ka odaysaa afar mowduuc mowduuca hore dhul la nooleeyo waa iman doonaa dhul la nooleeyo laba shardi buu leeyay hortaa meeshaan milkii kaa horreeyey inuusan ku dhicin waa la rabaa talabaad inaad nooleysana waana xumaayo kolba meeshay ku taallo dhaqanka yaalla iyo waxaad adiga ka rabtid beer haddaad ka rabtid si loogu dhaqmay leedahay jid haddaad ka rabtidna si loogu dhaqmuu leeyahay eel haddaad ka rabtid si loogu dhaqmuu leeyahay guri haddaad ka rabtid si loogu dhaqmuu leeyahay kolka meesha waxa loogu dhaqmo waa inaad wixii ka muujisay fartaana uusan milkii hore gelin fadli ilmaa biyaha adiga kaa hara ee dantaada ka badanna inaad muslimka siisid wey waliqdaa dul haddii la googoynayo ama walxima wax haddii la seerayo dowladdu intay meel xariiqato ay tiraahdo xoolaha sadaqada ee gaar ahaaneed een laga maarmin een duur iyo dibad iyo xerin aadi karin baa meeshaan lagu dhaqaalaynaya maadadaas sideedaas arrimaha afartay ku saabsan tahay almaadatu maadadii athaaminatu ee sideedaad fii ixyaa ilmuwaad dhulka dhintay ee lalahayn noolayntiisa gudaheeda ay umaado tahay wa fadlilma biyaha dheeraadka ah, ee ka hara qofkii lahaa eesan u baahnay ayay umaado tahay waliqdaaci goyn dhul la gooyo ayay umaado tahay walximaa shari dhul la sharo oo la seero oo dadweynaha laga reebo wadan gaara laakiin ahmahaana loo reebo arrimahaasay umaado tahay kow ixyaa ulmuwa dhulkii aan la ahayn noolayntiisii wey kow tacriifuhu tilmaantiisii waata ixyaa ulmuwa dhulkaan lalahayn noolayntiisii huwa an yacmida almuslimu qofka muslima waa inuu qasto ila alardi dhul ayuu u qastaya allatii arlada aan laysa lahayn milkan milki liaxadin qofna aan milki u ahayn ayuu u qastayaa ka gadaal fa yacmiruhaa caradii buu camiraya see ku camiraya bikarsi shaajarin geeda ku tallaalidooda fiiha arlada gudaheedii geeda lagu tallaalo aw binaahin dhismo guryo laga dhiso aw xafri bi'rin ee laga qodo intaasuu mid ku nooleynay ka gadaal markuu intii mid ka sameeyo inuu ka wada sameeya shardi maaha mid kamida hadduu ka sameeyo fatakhtasu arladii waa gooni ahaataa bihi kii intaan ku sameeyey ay ku gooni ahaataa watakuunu waxayna ahaataa milkan hanasho lahu kii intaan sameeyey ay milki u ahaataa tacriifkeedii ixyaa ulmuwa dhulka dhintay nooleyntiisa ixyaa lmuwaad waxaa la yihaa an almuslimu qof muslima inuu gasdo ila alardi inuu gasdo allatii ardo aan laysan ahayn milkan mid laleeyahay liaxadin qofna aan milki u ahayn fayacmuruha ka gadaalu camira bikarsi shajarin geedau wax ka joojiyey aw xafri beerin aaluu ka duleeliyey fatakhtasu waa gooni noqota bihi kii arrintaan sameeyey ay ku gooni noqota fahuwa takuunu ardadii waxay ahaataa milkan mid laleeyahay lahu midka arrima aan sameeyu laba xukmuhu shareecadu waxay ka qabtaa xukmu ixyaa ilmawaa dhul dhintay nooleyntiisa xukunkiisii aljawaasu inay banaan tahay walibaaxatu wa isku fasiray jawaas iyo ibaaxa waa isku mid waa inay banaanta oo la yeeli karo daliilkii waa kan liqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisibaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nabiga yihi manaxya qofka nooleeya ardan dhul nooleeya meytatan dhimaadoo nalahayn fahiya ardadii la nooleeyey low ninkii nooleeya iskalow xukunkii waa ka sadde axkaam bay leedahay kow waxaa weeye laa tahbutu ma sugnaato milkiyatu lardi dul yeelashadiisa ardadii almuwaad ee aan hore loolahayn liman uma sugnaato axyaaha dhulka nooleeyey ilaa bishardayn laba shardiba in la hela maahaane awaalan shardiga hore an yacmuraha waa inuu amiro xaqiiqatan run oo inaad iska degto meeshii oo iska korjoogsato waanaa la tiraa meehe aad ku samaysa bikarsi shajari geeda tallaalidood aw binaa'i tuuri aqala dhisidood oo xafril abaari ceelalyaal qodidood daatilmiyaahi biyaalu saaxiibow oo falaa yakfi wax kuma filla fii ixyaa'iha ardada nooleynteeda gudaheeda an yasraca inuu ka abuuro fiiha ardada gudaheeda sacan caleemuhu ku abuura waa yaryartahay aw yada-a inuu dejiyo caleyhaa korkeeda calaamaatin dhagaxyaal iyo tabeelooyin inuu sursuro aw yaxtijisuha inuu dadka ka reebto bixaajisin min shawkin qoloxuu ku oday wanaxwihi wax lamida waa qoo qaartay war waxaas lama rabo wax ka qabashaa loo baahan yahay wainama wax kale maahee sidaa markuu yeelo yakuunu wuxuu noqdaa axaqa ku ku bihaa dhulkuu sidaa yeelay min hayrihi isaga maahee dadkii kale buu ka xaq leeyahay faqad oo keliya laakiin milkiga in la nooleeyay ku imanaysa amaa alaamaynta iyo agjoogsiga iyo waxaanuu sameeyey mustaxiq baad noqonaysaa adaa dadkii ka mudan amaa milkiga inaad geedo waaweyn cambi iyo leyn iyo timir iyo moos iyo aad geedo ku tallaashid eel ka qodid jidadu bixisid aqala ku dhistid tasix yaa la yihaa raadkaagii baa ka muuqda laakiin maalin baad martay tabeelooyin baad fudhay waad fiirfiirisay waxaa waxba maaha laa yadbutu ma sugnaada milkiyatu lardi dhulka yeelashadiisii ardadii alba waatay dhimatay limanuma sugnaato axyaaxaa nooleeyey ilaa bisharday laba shardi in la helo ma ogiy awalan shardiga hore an inuu amiro wey xaqiiqatan run ahaan bikarsi shajar geeda ku tallaalido aw bibinaa'i duuri daara dhisido aw xafril abaari ceelalyaal qudido latilmiya biyo u saaxiiba oo falaa yafi ma kaafinayso fii ixyaaha ardadii nooleynteeda gudaheeda ayaa zaraaca inuu abuuro fiiha ardada gudaheeda zarcan baan aw yadaaca inuu dejiyo calayhaa korkeeda calaamaatin bartilmaameed aw yaxtajizuha inuu koobo bixaajizin wax uu ku koobo min shawkin qodaxa iyo wanaxwihi wixii lamida wa inamaa wax kale maahe yakuunu wuxuu noqdaa qofka sidaas yeelay axaaqa ku ka xiga bihaa ardadi min kayrihi dadkii kaleu ka xiga faqadoo keliyata taaniya shardiga labaad allaa takuuna arlada aada milkinaysaa waa inayan ahayn mukhtasatan mid gooniya liaxadin qofku gooniya min annaasi dadka mida ee hortaaba haddii la yeeshay mad u dhowaan karti allaa takuuna waa inayan ahayn mukhtasatan mid la gooni yeelay liaxadin qof lagu gooni yeelay qofkaasoo min annaas dadka ka wadaalika arrinkaasna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama mana mara qofka camira ardan dhul an laysad u ahayn liaxadin qofna fahuwa ka camiray baa axaqu ku xaq badan bihaa armadiy imaamu bukhaari baa weli laba idaa kaanat ilardu dhulka hadduu yahay qariibatan migu dhow min albalad beledkii la degnaabay u yahay aw kaanad waxay ahaatay daakhilatan mid beledka gudihiisaba ku taal falaa tu'mar taas lama amiro ilaa biidni ilxaakim beledka ninka xukuma idankiisaa loo baahanaa waa muwaad lama dhihi karo dhulduuna fogaa la rabay beledkii gudihiisa iyo gaararkiisa in laga mutawey ninka xukumaa beledka id qad takuunu inay haataa la arkaa min almaraafiqi dhimirsiyaal alcaamati ee guud ahaanay lilmuslimiin muslimiinta ka dhaxaysay oo fa yata'adawna ay muslimiintii dhibtoodaano biimtilaaqihaa arladii hanashadeedii ilaa gacan nin bay gashay awalla muslimkao dhan aa hergeli jiray ku mijabaxsan jiray ku naydsan jiray biimtilaaqihaa hanashadeedii inay ku dhibtoodaan iyo watacmiiriha amaridadig hadday marka meeshii tahay meel magaalada u dhow ama wixda ah, taasi waa in imaamka laga muto waxaa laga yaabaa in danguud loogu talagalay haddii danguud loogu talagalayna danta guud ahaaneed ee dadka ka dhacaysa baa laga horumarinaya danta gaar ahaaneed marka meel danguud loogu talagalay in nin gaar ahaaneed la siiyo ooswax gaara ah ku qabsado oo manaaficdii guud ahaaneed ay meeshaas ku baabaado lama ogola idaa kaanat ilardu arladii haddii ay tahay qariibatan mid u dhow min albaladi beledkiiba u dhow yahay ow kaanad waxayba ahaatay daakhilatan mid ku dhex jirta beledka falaa tu'mar la amiri maayo ilaa biidi lxaakimi xaakiimka ogolaashadiisa tabideed ma ogiyin id qad takuunu inay ahaataan laga yaaba min alfaraafiqi damiirsiyaal alcaamati guud ahaaneed lilmuslimiin u sugnaatay fayata-adowna waa dhibtoonayaan biimtilaakiha milkinteeda tamiira amirsankeeda saddex laa yumlaku lama milkiyo almacdinu godqalinkii meesha dahabka iyo finadii iyo batroolka iyo ay alaabtaa ka soo baxaan bilixiya noolayn laguma milkiyo sawaan kaana milxan cusbaahaya aw niftan baasinahaya aw kayrahuma waxaan labadaa midnahay dheeman keliya dahab hadduu noqdo min almacadini mida maxaa jira litacalluqi masaalixi lmuslimiin muslimiinta danahooda ayaa ku dhegeysa alcaamati guud ahaaneed bihi macdinkii faqad awdaca anabiy nabigaa gooyey sala allahu calayhi wasalama macdina milxin cusbagod qalinka fa rujaca fii daalika kolkaasaa loogu noqday oo la yihi meeshii cusbaa ku jirtay fasdaradahu nebigii yaa mimantadu acdaahu dadkii siiyey iyaahu gudqalinkii xadiidka abu daawuud baa weriye meeshaa nin baa la siiyey kolkaasaa le meeshaa ninka siisay waa meesha cusbada ka soo baxaysa cusbada muslimkao dhanay ka baxaysaa qof keliya ma yeelan kare adiga meeshii ka noqaan la yiri meel kaloo gaaro cusbo lahayn yaa lagu daydahaya cusbadana muslimiintao dhan baa ka faa'iidaysanayso idan macdin lama milkin kare ama faha ama lilmuslimiina ka baxaya laa yumlaku lama hanto almacdinu gudqalinkii bilxiyaai noolay sawaan waxaa siman kaana haya macdinkaasi milxan cusbahaya aw niftan baasin iyo batrolahaya aw kayrahuma jahar iyo dawhadahaya hadduu dahabiya jawhar yahay min almacadini kamida sababkii waxaa wey litacaluqi masaalixi muslimiin muslimiinta danahoodii baa ku dhegan alcaama danti caam ahaanayd bihi macdinkii wey faqad abdaca nabiyu baaba gooyey qofkuu u muuqdo iyagu isaga waxaa u soo baxay fii maadul gudihii uga soo baxay axyaahu uu nooleeyey min alardi kamida waxaa uga soo baxay maa un biyo jaarin bulqulaay kaana wuxuu noqonayaa axaqu mid ku garne bihi biyihii min hayrihi ninkan dhul buu nooleynayey biyo macaan oo shubmaayuu ka helay isagaas galbihiisa man dahara qofkay usoo baxdo lahu isaga fiimaa dhul gudihii uga soo baxdo axyaahu uu nooleeyey min alardi dhul kamida maa-un biyo qofkay uga soo baxaan aasoo jaarin qulqulaaya kaana kii wax nooleeyey wuxuu noqdaa axaqa ku ku xaq badan bihi biyihii min hayrihi dadka intoodii kale wuu uga xaqniga badan yahay oo fa yaakud waa qaadanaya minhu min almaa biyihii soo burqaday xaajatahu dantiisa uu horta hore ka hoobsanaa qabalaa kulli axad ah. qof kale intaan la gaarin yuu danihiisa ka hoobsanaa ka gadaal wamaa fadala wixii danihiisa ka hara huwa kaas faadilkaa lilmuslimiin muslimiintaa inuu ku cadaadiyo male isaga hadduu beer ku waraabsan lahaa xoolo ku waraabsan lahaa maslax kale ku qabsan lahaa cabdi lahaa horta abaho wixii ka haran muslimkaa iskale isaga ma fayaakudu waa qaadana minhu min almaa biyihii soo burqaday xaajatahu intuu u baahan yahay uu ka qaadanaa qabla kulli axadin qoflaalka dhammaantii ka hor uu ka qaadanaa laakiin wamaa fadala wixii soo hara faahwa kan soo xeray kolkuu dantiisuu gutay ka gadaan lilmuslimiin muslimiinta iskale daliilkiina waa kan liqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu calayhi wasalam uu nabiga yihi annaasu dad isaylkii shurakaau u isla leeyihiin fii halaadatin saddex shay waa la isla leeyahay filma iyo waa la isla leeyahay walkala caws baxayna waa la leeyahay wanaar dabka raashinka lagu karsado waa laysla leeyahay marka dab hadduu ku shidan yahay dariskaagii baa u baaqday qori dabay siduu ku yidhi ama dhuxul qaato beesakan maadhi ma jira sidoo kale awskaan ilaah bixiyey ee duurka ku yaalla ee roobkan samada ka yimid ku dhacay isagana haddaad meesha sii degnay iyo haddaad ku dhalatay iyo xad walbaba awskaan mubaaxa adiga abuurin ka laalin asagana dadka kama igtid biyahan burqana ee ilaah keenay waa sidoo kale hadaliila annaasu dad shurakaau kuwa islala waa litalaadatin saddex waayaalood filmaayi biyihii way isla leeyihiin walkalayi cawskii bay isla leeyihiin naari dadkii bay isla leeyihiin tanbiihaad dhowr tambiih saddex tambiih oo ku saabsan ixyaaulmawaada kuwa kan tambiiha koobaad eergaanarkiisa iimkaasoo min ardi ka mida ibatan mid horeysay wa inamaa istujida waxaa la cusbooneeyey xafruha qoditaankeeda faqad oo keliya kolka aalkii haddii qoditaankiisii la cusbooneeyey waa asal qadiimaha ceelka intee xaqu leeyahay khamsuuna diracan toddobaatan dhudhun dhan walba la saara waxaa laleeyahay toddobaatankaas dhudhun ceelkaa leh maxaa jira ceelka kayna loo samayna oo xeryaa loo samayna oo geeda loo hargalaa loo samayna oo xoolihii ka cabiya kuwii soo arooraay meel lagu kalagaasimaa loo samayn kolka toddobaatan dhudhun oo dhan walba aceelkii loo goyna xariimaa la yihaha waa ceelka sabadiisii iyo gaalalkiisii kolka waa inuu ceelkii qadi laakiin qodidiisa umaa la cusbooneeyey laakiin ceelka ceel cusub hadduu yahay oo weligiis hadda ka horba la qodin dhulkiisa intaas barkeedu waa inaan saa bilaabo xafraha ceel qodidiisa manduurun eel noqon jirin lilaa gori hadduu eelka qodo fa xariimuha inta loo reeba min alardi dhul ka mida allatii ardada xawlahaa xawla albeeri eelka gaararkiisiha hamsatu wacishkula diraacan shan iyo labaatan dhudhow oo fa yamliku wuxuu hanaanaa saaxibulbeyri eelka qofkii lahaa haadihi lmasaafa haadihi lmasaaca dhulkaas la dhudhumiyey xawla diinihi eelkiisa gaararkiisa idaa camila hadduu camal falo bidaalika bisababi daalika id camila waxaa ku dharmay bidaalika arrinka bacdu salaf akhyaartii horeyse culamadahay qaarkood saasay garteen welimaana waa u daliil ruwiya la wariyey oo la yidhi xariimulbiri ceelgaararkiisa madu rasaasaatiha madu rasaasiha ceelka biyihiisi intay gooyaan ceelka biyihiisi waa la subahay xoolaha laga waraabina korigoosaa loo wada kolka dacdiisa iyo biyihii ka daaday meeshii oo gaadiidka lagu furaayey laga dhaaminayo intaad ka maridan ceel haddii meel laga qodo laba un baan u kala fiirinayna ceelkaan ma jiri jiray mase maanta u horeysa hadduu ceelka jiri jiray koonto dhudhunoo dhan walba aa loo reeba oo la leeyahay ceelkii yaale hadduusan jiri jirin waasubyahayna shan iyo labaatan dhudhun oo dhan walba aan ku filan tanbihii koobaad xariimulbeeri eel soodintiisa min alardi dhul ka mida idaa kaanad hadday aashu tahay qadiimatan mid horeysay wa inama sajada waxaa un cusub xafruhaa qodideeda faqad oo keliya khamsuuna konton jiraacan dhudhun yaalu wainansaa hadduu bilaabaa maquusia haddii la bilaabay xafruhaa qodideeda faxariimuhaa dhulkeeda min alardi dhulka xaggiisa uga xariima ee u gaara allase cowlaha gaararkeeda ahaaday kamsun waa ishruun diraacan shan iyo labaatan i dhowo fayamlik wuxuu xananayaa saaxibulbeyri masaaca dhulka aansha ceelkiisa gaararkiisa id camila waxaa ku dhaqmay bidaalika arrinkanaan sheegnay bacdu salaf culimmadii horeysa qaarkeed waa ku dhaqmay welimaa kiila waa u daliil ruuga la wariyey oo la xariimulbeyri meel gaararkii madu rashaashiya rashaaiya waa inta qoyaankeedu gaaro tambiiha labaad geedihii waymacaalkii garan xariimu shajarati geeda dhulkood awa naklati geedtimireed qadru imtidaai aksaaniha intii waa ka yarta waa geedka laamihiisa intay gaaraan aw jariidiya farqaha ay bixisa intay gaaraan faman malaka qofka leh shajaratan geed fii ardin ku taallul muwaatin aan lalahayn lahu wuxuu leeyahay maa xawlaha geedaha wixii gaararkooda mee alidhula biqadri tuuli huusiniha geeda laamaheeda inta dhirkooda uu gaaro wajiridatiha ayuu leeyahay kolka geedihii ka dhulyar ceelka ilaa mid kastaba manaaficdiisa geedka intay laamihiisa iyo fardihiisa gaaraan intaasaa ku filan ceelkase waa laga cabaaya kolka ceelkaa ka xuduud weyn xariimu shajarati geed dalkeed waxaa wey soodintiis awi naqla timirti qadru imtidaadi absaaniha laamaheeda taagankooda intay la-egyihiin awjaa jariidiha caleemaheeda faman malaka qofka milkiya shajaratan geed fii ardin dhulgidihii isku taalla ardahaasoo mawaatin dhimatay aan hore loo lahayn lahu wuxuu leeyahay maa dhulka xawlaha geeda gaararkeeda oo meelo ardi dhulka ka mida biqadri tuuli wusniha geeda laamaheeda dhirikooda qadarkeed qabidiisa iyo wajariidiha jariidatiha caleemaheeda daliilkii waa biqowlihi qowli nebi nebiga qowlkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya uu yihi xariimu naklati eetimireedka soodinteeda ama xindaabkeeda ama dhulkeeda madu jariidiha faraqeeda intuu taagmo tambihii labaadna buu ku saabsanaa tambiha saddexaadna baarihii buu ku saabsan yahay saddexdaana maguurta la yida baartii iyo aalkii iyo guryihii ama guurto la yihaa ceelka waad ogaatay intuu yeelana beertiina waa ogaatay intay yeelani gurigii imogolka xariimu daari daar dhulkeed maa yatamata maa yatasicu waxa waasac noqda wey xawlahaa gaararkeeda oo muxuu waasac noqonaa bitarxi kunaaska gurigan waa la dega qashinka meel lagu daadiyaal raba intii qashin qubuu noqota awamase inaakhatii ibili hadday reerbaadiye yihiinna habeenka xolaha meel la fariisiyo waxaa la rabo hawaamasa taxliiri sayaara reer beled hadday yihiin meel garaasha oo baabuurta la dhigo oo kanjeelada la raba eefaman bana qofka dhisa daaran guri baardin dhulka dhisa mawaatin dhimatay kaana lahu wuxuu leeyahay maa xawlaha wixii gaararkeeda oo mimaakii kamida isamaa lagu magacaabo mirfaqan dhibrin lahaa daarti curfan sida dhaqanka haddii jaarta dhulkeeda la badiyana waa la badinaya oo guryaha dhulkooda la badiyo haddii meel dhaxa laga dhigana meel dhaxa haddii la yareeyo waa la yareynaya kolka dhaqankii meeshaas yeelaa loo noqonaya kolka daar ninkiile intaas ku darsada intuu ku darsadaa ninkan loogu daraa wixii soo haray muslimiinta kalea laleeyahay waa mawa dad baa la dejinaya daartiina waata hariimu daari daar dhulkeed maa kii wey yatasicu waasac noqoo fisamaa xawlaha gaararkeeda wuxuu waasac noqonaa litarci kinaasatin qasun qofkii ku tuuridiisii aw inaakati ibilin geel farfariisintii aw taxliiri sayaaratin baabuur joojintii faman banaa qofka dhisa daaran aqal biardin dhul mawaatin dhintay kaana lahu xaq wuxuu leeyahay maa xawlaha xawla daar daarta gaararkeedii ah oo mimaa kii kamida ah, musamaa lagu magacaabo mirfaqan dhibrib laha daartii loogu magacaabo curfan sida caadaawo ka gadaal fadlulmaa baabka haddaynu soo maraynay afar shay ayuu ka hadlay ixyaau lmuwaa wa fadlulmaa waliqtaac walximaa afartaasuu ahaa alxiyaa waa ka baxnay fadlulmaa baan u gudubnay ba fadlulna biyihii dheeraadkoodii fadlmaa waxaa la yidhaahdaa adaa meeshaan degan biyahanna iskale wixii kaa soo haroo kaa bata muslimiinta iyo makhluuq iyo naflihii ku ooman yahay kaasaa fadlulmaa la yidhi ba fadlulmaa biyihii dheeraadkoodii kow tacriifuhu tilmaantiisii almuraadu ula jeedada bifadlilma biyo dheeraadkood loola muraada an yakuuna inuu ahaado lilmuslimi qofka muslimka maa u beerin ceel biyihi aw nahrin webi biyihi yasiidu ka badan calaa qadri xaajatihi qofka dantiisa inta laag bay ka badan yihiin fii shurbihi cabid wuxuu ugu baahan yahay waa ka badan yihiin wasaqyihi waraabintiisii waa ka badan tahay lisarcihi u beertiisii ku waraabsado aw shajarihi geedihiisa ay ka badan yihiin kuwaas afdulmaa la yihi almuraadu waxa weye bifadli ilmaa biyo dheeraadkood loola muraada an yakuuna inuu ahaado lilmuslimi qofkii muslimka ah maau biirin ceel biyihiisa aw nahrin maau nahrin webi biyihii yasiidu wuxuu ka badan yahay calaa qadri xaajatihi isaga dantiisa qadarkeeduu ka kor badan yahay wa shurbihi cabitiisa uga dan lahaa wasaqyihi waraabidiisii lisarcihi uu waraabiyo aw shajarihi geedihiisa timirta lid iyo geeda hadduu leeyahay qofka wuxuu u baahan yahay dadkiisa iyo dunyadiisa ugu dagaalima laakiin intaa markay dhammaato wixii soo hara fadlulmaa baa la yihaa laba xukmuhu biyahaas dheeraadka xukunkay diinta ka qabta dhegeyso xukmuhu xukunkiisii xukmu fadlilmaa biyaha dheeraadkooda xukunkoodii asaa-idii biyihii ka badna canilxaaji canilxaajati danta iyo muraadku qofka leeyahay ka badna an yabdula waa inuu dhiibo biyaha hare lilmuxtaaji qofka u baahan ee u dhibqaba kanamida min almuslimiin dadka muslimiinta bilaa thamaanin lacag la-aan waa inuu ku siiyo biyo uusan u inuu gataa maaha xukmu fadlilma biyaha dheeraadkooda xukunkoodii waxaa wey fiiha zaa-idi ka batay can ilxaaja qofka dantiisii ka batay an yabsula inuu dhiibo fadliga biyaha dheeraadkaa ah. lilmuxtaaji kanu bahane min almuslimiina kamida bilaa hamani lacag la-aan waa inuu siiyo wadaalika arrinka liqowlihi hadalkii nabiga u daliil sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiye uu nabiga yihi laa yubaacu lama gado fadlulmaa biyo dheeraadkood liyubaaca in la gado bihi bilma biyihii sababtooda alkalow cawskii lagu galow darteed looma gado daliil kale waqowli nabiga hadalkiisina wau deliil sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi laa yumna lama diido fadlulmaa biyo dheeraadkood liyumnaca in lagu reebo bihi biyaha sababtooda alkalaa cawskii la daaqila lama yeelo saddex axkaamu saddex umay u qaybsamaysa axkaamu fadli ilmaa biyaha baaqigooda xukunkoodii axkaamtoodii iyo waxaa weeye kow laa yatacayan ma aynoobo badlulmaa biyo dhiibidood asaa'id ee dheeraadaha ilaa bacda alistifnaa ka deeqtoomidka gadaal ma ogiye aanhu canilmaay laga deeqtoomo goortaa dhiiba laleeyahay goortuu ka maarmo wey hadduusan ka maarmin dhiib lagu qasbi maayo laa yatacayanu ma aynoogo badlulmaa biyo dhiibidood biyihii asaa ka badnaa qofka dantiisa ilaa bacda alistiqnaa ka maarmid gadaasheed ma ogi canhu canilmaa uu qofkii biyaha lahaa ka maarmo kolkaasuu ka maarma ka gadaal baa intuu ka maarmay inuu dhiibo waajibku noqonaysa laba an yakuuna almabduulu ka loo dhiibaayo ilayhi isaga biyaha la siinayaana muxtaajan inuu u dhib qabo ileh ila almaal shardiga labaadna waxa wey kan biyaha la siiya laleeyahay inuu u baahan yahay hadduusan u baahnayn in la siiya waajib maaha an yakuuna inuu ahaado almabduulu ka biyaha la siinayo ilayhi isaga biyaha la siinayo muxtaajan mid la dhibgeliyey ilayhi ilalma loo dhibgeliye dhibaateysan saddex biyaha dhiibidooda qofkaan dhiibay dhibaato inaydan ka soo gaaraynin allaa yalxaqa inuusan haleelaynin saaxibuhu biyaha qof kale dararun dhib waa inuusan haleelaynin bibadlihi bisababi badlihi biyihii dhiibidoodii sababteeda biwejhiisina meel wujuuhi ka mida laa yalxaq an laa yalxaq waa inuusan haleelaynin saaxibahu saaxibalma biyahan dheeraadkaa ah qof kale dararun dhib bibadli dhiibidda biyaha u dhiibay waa inuusan dhib ku gaaraynin biwejhiisina min alwujuuh wejiyaala ka midow meeshaa fadulma ayaan uga baxnajin aliqtaac dhulkii goyntiisii baan taabanayna awala tacriifuhu aliqtaaxu iqtaaxu waa an yaqtaca alxaakimu ninka xukumayo waa inuu gooyo min alardi dhulkii alcaamati guud ahaanay ayuu gooyey allatii ardada aan laysadahayn milkan hanasho liaxadin qofna uusan hananin qidcatan gabal buu ka gooyey yuntafacu lagu intifaaco oo lagu dhaqmo bihaa qidcadii fii sarcin waa la beeranaya aw geedaa lagu tallaalanaya aw binaa-in waxbaa lagu dhisaya istiflaalan ka faa-iidaysid baa loogu gooyey dhulka dalkaale dowladaale ka faa-iidayso aw tamliikan ama waaba la siiyey kolka iqdaaci waa kaa dhulgoyntii tacriifuhu waxwa aliqdaac huwa an yanfaca alxaakimu ninka dhulka xukumaa inuu gooyo min alardi dhulkii alcaamati guud ahaaneed allatii ardada aan laysa lahayn wiilkan anuu ahay liaxadin qofna qadcatan gabal buu ka goynaa yuntafacu lagu dhaqmo bihaa qadarkii fii sarcin beerasho loogu dhaqmo aw qarsin geeda tallaalid loogu dhaqmo aw bina aqala in lagu dhisaa loogu dhaqmay istiqlaalan faa-iidada keliyada ayuu yeelanayaa kan dhulka lama siinin aw tamliikan ama dhulkaba waa la siiyey laba xukmuhu in sidaa la yeelay diinta maxay ka qabta aliqtaacu goyn dadkii loo gooye jaa-izun waa banaan yahay goyntii liimaami lmuslimiin muslimiinta ninka u madaxdaa yay u banaan tahay duuna khayrihi qof kale maya minanaasi kamida idan wixiisaa ka wakiila oo xilkaa loo saaroo loo magacaabo sida belediyada iyo minashiibiyadoo kale waxba kuma jabna inuu isagu gacanta ku xariiqamee ama waa uu shaqo uu leeyahay markaa wakiil iyo belediyo iyo qeyb shaqaalaha ka mida ayuu samayn karaa aliqtaaw wilgoyntii jaa-isun waa banaan tahay liimaami lmuslimi muslimiinta ninka ummadaha ayay u banaan tahay duuna khayrihi isaga maaxi qof kale may min annaasi dad ka mida id qad aqtaca anabiy nabigii baa gooyey sala allahu calayhi wasalama waa aqtac abuubakara dad buu u gooyey bacdahu nabiga ka gada waa umaru cumara dad buu dhul siiyey wakayruhuma abubakar iyo cumar raygood radia allaahu canhum say u dhammaayeen allah garaa noqod saddex axkaamuhu korka goynta dhulka la gooyaa xugumyaal axkaamuhu dhulgoynta xugumyaalkeedii allaa yaqta dhulka waa inuusan goynin hayrulimaam hogaamiyaha reeraha xukuma maahe qof kale dhulma goyn karo id laysa ma ahanin liaxadin qofna atasarufu faragelin laysa liid laysa ma ahani liaxadin qofna uma ahan atasarufu maamulid iyo faragelin fi lamlaaki milkiyaal gudahood la maamuloo la farageliyo alcaama ee guud ahaanay hayruhu hayrulimaam laba allaa yaqda waa inuusan goynin man qofka u yaqdacahu u goynaayo agtara in ka badan mimaa kii u yaqdiru ka loo gooyey calaa ixyaa'ihi noolayntiisii korkeedii iyo wa tacmiirihi amiritaankiiso wuxuu baashiriya arrimo kale usii isticmaal loo goy maaye isaga hadduu deegaan rabo ama baar rabo dhul ku filan ayaa loo goynayaa wixii ka badan la yeeli maayo allaa yaqtaca waa inuusan imaamkii goynin man qofka uusan u goynin ku yakdacuhu gobolka arladaa siinayo absara in ka badan mimaa kii uu yaqdiru awooda ka loo gooyey calaa axyaa'ihi noolayntiisa aw tacmiirihi amiritaankiisa saddex man qofkii aqdacahu limaamu imaamku dhulugooyo arlan dhul uma ka gadaa cajaza tabar beela can tacmiirihaa dhulkii loo gooy inuu camiro istaredaha waxaa ka naqsanaya alimaamu imaamkiiba minhu qofkaas ka nafsanaya muxaafadatan iyadoo la ilaalinayo calal maslaxa danta alcama guud ahaaneed qof baa dhul loo gooyey tabar buu u waayey waa lagaa cashada laleeyahy inaad dul lahaatan laguguma goynin inaad wax ka qabato waa ka qaban weyday waa lagaa nafsaday man aqdacahu qofkuu u gooyo alimaamu imaamkii ardan dhul tuma ka gadaan cajaza tabar beela ardadii amiritaankeeda xaggeeda istaradaha waxaa naqsanaya ardadii alimaamu imaamka minhu ka naqsanaya tan korkeed baa la ilaalinaya alcama ee guud ahaanadu afar lilimaami imaamka wuxuu leeyahay an yaqtaca inuu gooyo iqtaca irfaaqin dhimir goynteed man uu gooyo shaa uu doono mina racaya dadweynaha qofkii uu doono inuu ku dhimirsado inuu u gooyo majaaliisa meelo la fadhiisto lilbayci wax kala gadasho loo fadhiisto filaswaaqi suuqyaalka iyo wasaaxati banaanyaalka alcaama ee guud ahaaneed washawaaric jidadka alwaasica ee waaweyn laakiin markuu u goynaayo qof in lam yaxsan haduusan xasilayn bidaalika sababkaa sababti dararun dhib licamati innaas dadweynaha hadduusan ku dhibtoonaynin walaa yamliku mana hanto almaqtuulu lahu kii loo gooyey daalika arrinka wa inamaa wax kale maaha yakuunu wuxuu haanaya axaqa bihi mid ku xaqle min hayrihi dadka kale faqad oo keliya daliilkii waa kan liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu yihi man sabaqa qofka hormara ilaa maa dhul lam yasbaq uusan u hormarin ilaahi dhulka muslimun qof kaloo muslima uusan u hormarin fa huwa kan u hormaray baa axaqu ku xaq badan iyo dhulkaas shan laysa uma ahanin liman qofu aqtaahu dhulkii u gooyey alimaamu imaamka uu u gooyey majlisan meel la fariisto aw amase sabaqa ilayhi isagaa u hormaray biduuni iqtaac isagoo loo goynin haddana wuxuusan xaqu lahayn an yadura inuu ku dhibo biaxadin qofna yaa yaxjiba inuu xijaabo wey canhu qof kale annuura iftiinka aw yaxuula inuu teedo wey beynahu qofka iyo wa beyna almushtariin dadkii wax gadanayay an yaru inay arkaan badeecatuhu badeecadiisii almacruuda la dhigay ee la fidiyey lilbayci gadasha loo fidiyey daliilkii waxaa wey biqowlihi qowlirasuul rasuulka hadalkiisii uu yihi laa daraara dhib laysku bilaaba ma jiro walaa diraara kala aada gursina ma jirto wey oo ninkii loo gooyey dhulka ayaan isagii naftiisii u banaanayn inuu dadka ku dhigo laysa uma ahanin liman qofka aqdacahu limaamu imaamku u gooyey majlisan meel la fadhiisto aw sabaqa uu hormaray inuu dhibo beexadin qof yaa waa inuu xijaabo canhu xaggiisa annuur iftiinka ka xijaabo aw yaxuul waa inuu teedo beynahu isaga wa beyna almushtariin kuwii wax gadanayay ay yaro inay arkaan bibaacatahu bayaacadiisa almacruudati ee la fidiyey lilbaaci loo fidiyey daliilkii biqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi maa darara dib laysku bilaabo walaa miraara kala argudasho labadaa midna ma jirto tambiih iqdaaci ku saabsan tambiihun baraarujin idaa saala alwaadi waadiga hadduu dareeraayo roobbaada-ay biyaa soo gadoomay togiyaa biyihii socdaan intafaca bihi waxaa waadigii ku dhaqma almuslimuun muslimiintii baa biyaha ka wada faa-idaysanaya see markaa loo kala faa-idaysanaya waxa weeye al alaclaa biyaha meeshay ka yimaadeen kan ugu xiga kaasaa acla la yida kaasaa faa kolkay kaas uu ka tangutana falacla ka ku xiga xataa tantahi ilaa ay soo gaarto almasaaric baarihi almuraadu la rabay sakiyuuha waraabinteeda aw yantahi ay ka dhammaadaan maa usayli kii hidaadayey saasaa loo kala faa'iiday idaa saala alwaadi haddii waadigii uu socdo intafaca bihi bilwaadi waxaa waadigii ku dhaqmaya almuslimuun muslimiintii baa ka faa'iidaysanaysa alaclaa kan u koreeya baa hortooda ka faa'iidaysanaya ka gadaalna falaclaa ka ku-xigow xataa tantahi ilaahay ka gaarto biyihii ay ka gaaraan almasaarica beero almuraada la reebay sadyuha beerta waraabinteeda aw yantahi ilaa uu kaba dhammaado maa usayli daadka biyihiisii waalmasaaricu beerihii almutasaawiyatu ee sinaa fi lqurbi dhowaan min awali sayli daadka awalkiisa hore yuqsamu baynahum waa loo qaybinayaa asaylu daadka waxaa loogu kala qaybinayaa bicasabi kubri lmasaarici beerta weynigeeda baa la tixgelinaya wa sigariha yaraanteed dadka simana saasaa wax lagu qeybinaya waalmasaaricu beeraha almutasaawiyatu ee isla eg fi lqurbi bay ku egyihiin dhowaan min awali sayli daadka meeshuu ka soo gadoomay in loo siman yahay bay ku egyihiin yuqsam waa la qaybinaya baynahum iyaga dhexdooda asaylu daadka loo qaybinaya bixasabi kubrilmasaariici beerta weynigeeda tixgelinteed iyo wasigari ah yarinteedu hadday kolka murmaan waa siman yihiin anaa laygu bilaabaya ana lagu bilaabaya hadday noqoto waa loo qori tuuraya wain tashaaxu hadday murmaan oo qori waa la qoridaya baynahum dhexdoodow wadaalika arrinkaasna limaa bawdariya rawa ibnu maaja ibnu maaja uu wariyey can cubaadata bni saamid uu ka wariyey ana anabiya subanaha sala allahu calayhi wasalama qaadaa wuxuu nabiga xukumay fii shurbi nakli timirta waraabinteeda min asayli daadkii laga waraabiyo wuxuu u xukumay nabiga annalacla ninka kore ee xiga meesha biyuhu ka yimaadeen maa qabla alasfad ninka hoose ka horeynaya wayatraku lmaa biyaha waxaa la dhaafaya midkan kore bilaal kacbay intay labada anqow ka gaaraan laakiin hadduu yidhaahdo labada jilib ha laygu simo laga yeeli maayo anqowyada markay gaaraan abiyihii laga dhaqaajinaya ama yursil isagii baa diraya almaa biyaa ila al asfali ninkii hoos xigay alladii kii yaliihi isaga la xiriirey baa loo daynaya isaguna intay beertiisu ka dhareegto oo anqowyada ka gaaraan baa loo kaadinaya wahaakadaa saasaa lagu wadaaya xataa tanbadi alxawaa'id intay beerahoo wasalaatu llaahi atbaahu waman waalaah ama bacd casrikan cashrkii boqol toban iyo kow wuxuu ka mid yahay cashiradii nootooda ku saabsanaa minhaajulmuslim waxaynu ku jirnay kitaabulbic waxaynu maraynay baabu sulx fahamka labaad baan joognay isnayn idaa kaana hadduu ahaado axadulmutasaalixayn labada sulxtamaysa midkood yaa wuxuu ahaaday caaliman mid og bikadibi nafsihi naftiisa been sheegiddeeduu ogyahay inuu been sheega waa is ogyahay markaasuu been ku dacwoonayaa ama wuxuusan lahayn buu sheeganayaa ama wax in lagu leeyahay uu ogyahay buu dafirayo markaa labadii midbaa been sheegayo sidaas arrinta markay tahay fasulxu baatil sulxaas nin labadan uu mid been sheegayo waa baatil laakiin waa fii xaqihi xaqilkaadigi ka beenta sheega xaqiisii uu baatil ku yahay ka kala maya wamaa akhadahu wixii uu qaatana biwajhi sulxi sulx wejigiisa uu ku qaatana fahuwa xaraamun waayo calaykum idaa kaana hadduu ahaado axadulmutasaalixayn labada suuxsamaysaa midkood baa wuxuu ahaaday caaliman mid og bikadibi nafsihi naftiisa been sheegideeda fasulxu heshiiskii iyo muwaafaqada lagu gaaro beentaas baatilun mida wax ka jirin fii xaqihi xaqilkaadibi ka beenta sheegaa xaqiisa wamaa akhadahu wixii uu qaato biwajhi sulxi sulx wejigiisna uu ku qaato fahuwa kaasna xaraamun xaraamun ayay korkiisa saddex man ictarafa qofka qira bixaqin xaq uu qiray ka gadaal wamtanaca wuxuu ka reebtoomay can adaa'ihi adaa'i ilxaqi xaqii uu galay gudaskiisa buu ka reebtoomoos diiday wuxuu ku xiray ilaa bihi adaa'ihi isaga in la siiyo ma shay-an wax la siiyo xaqii waa uu galay laakiin bixin ma ayuu leeyahay haddaan wax laysinin lam yaxilla xalaal maaha lahu isaga daalika arrinkaas xalaal uma aha misaalkii kama ninba waaye ictiraafad galay bialfi dinaarin kun dinaar calayhi korkiisa inay tahay yuu qiray kun shilinoo dahaba baa korkayga ah laakiin wamtanaca wuxuu diiday can adaa'iha adaa-i ilalfi kunkii riyaal inuu gudo yuu diiday ilaa an yuudaca inba la dejiye ma ogiyo anu xaggiisa hamsu mi-atin shan boqol laga rido minhaa kunkii dinaar kamid kuwaa liigu leehay laakiin bixin maa in shan boqol liiga rido maogi sidaasuu yiri ama idan lam yashtarid hadduusan isaga shardinin wadca shay-in shay dejintiisa minhaa kunkii diinaar kamida wa inamaa wax kalaba maahe almuqaru lahu kii loo qiray ee kunka lahaa baa tabaraca iska samafalay min nafsihi isagoon lagu xirin buu naftiisii xaggeedii ka samafalay aw bishafacaati aakhar nin kale ergeyntii cindahu agtiisa uu ka shafaaco qaado uu yidhi kunkii ninkan waa ku ogol yahay tabar fiican maayo walaala wax ka dhac sidaas hadday ku timaado oo uu ka gadaal-rido shay-an wax kamida kunkii diinaar jaaza waxa u banaan lilmuqari ninkii loo qiray waxa u banaan ama jaaza waxa banaan lilmuqiri kii kunka qiray akhduhu inuu shan boqol qaato shan boqol la dhiibo a u banaan marka wax hadduu sidaa ku yimaado samafalka ee uusan ku imaanin sidii hore shardina waxba diintu kama qabto man ictaraf qofka qira bixaqin xaq buu qiray wamtanaca wuxuu ka reebtoomay can adaa'ihi xaqii gudistiisii xaggeedii ilaa biicdaa'ihi in wax la siiyo isku gudaa ma ogiy shay-an wax la siiyo lam yaxilla xalaal maaha lahu isaga daalika sidaas uu yeelay kaman ninba waa ictarafa qiray bialfi dinaarin kun shilin oo dahaba caleyhi korkiisuu ku qiray wamtanaca wuxuuse diiday calaa daayiha kunkii gudideeda ilaa an yuudaca inba la rido ma ogiye anu xaggiisa khamsu mi-atin shan boqolo minhaa min alalfi kunkii ka mida amaa idaa lam yashtarid hadduusan shardinin wadca shayin shay dejintiisa minhaa kunkii laga dejiyo wainama wax kale maahe almuqaru lahu kii loo garay kunka maa tabara'a samafalay min nafsihi naftiisii xaggeedii buu ka samafalay aw bishafaacati aakhar nin kale ergeyntiis uu tanaasulka ku sameeyey cindahu agtiisuu ka shafaaco qaaday oo faasqada ka gadaal wuxuu riday shay-an wax jaasa waxaa u banaan lilmuqiri kii kunka giray akhduhu shantii boqol ee laga riday inuu qaataa u banaan wadaalika daliilkuna limaabaa u daliila saxa anfacay oo muxuu ahaa ana arasuula rasuulka sala allahu nacri salaha badiya calayhi rasuulka korkiisii wasalama nabadgelyo allaha ku badiya kaalama rasuulkiibaa la hadlay quramaa jaabirin jaabir raggiida inta ku lahaa ayuu nabiga la hadlay liyadacu inay ka ridaan canhu jaabir xaggiisii shadra daynihi dayntii jaabir barkeed in laga rido yuu nabiga kula hadlay nimankii daynka lahaa iyagiina waa ogolaadeen xadiidka rawaahu lbukhaariy imaamu bukhaari waa weriy kamaa ana bna abi xadradin cabdullaahi bni abi xadradba siduu taqaadaa wuu ula gudistamay oo waxaa ka gudis dalbay kacbu bnu maalikin kacb bni maalik baa cabdullaahi bni abi xadrad ku yihi deenkaygiisi daynahu deynkii kacabuu lahaa cabdullaahi bni abi xadradna lagu lahaa fi lmasjidi masjidka rasuulka gudihiisa ayaa iskala gudsigaas uu ka dhacay xogaa warkiibaa taag taagmay fartafaad waxaa kor noqotay aswaatuhumaa labadooda odadyaalkoodii xataa samicahaa ilaa qayladii uu maqlay rasuulullah eeba weyne rasuulkii sala allahu calayhi wasalama xagee markaa nabiga joogay fii xujratihi qolkii umunaa caaisha gudihiisa ayuu joogay meeshii uu ka maqlay fakharaja rasuulkii baa soo baxay ilayhima kacab iyo ibna abi cideed uma naada nebigii baa dhawaaqay yaa kacbu kacabow faqaala kacbu wuxuu yihi labayka ku ajiibay yaa rasuul allah ilaa rasuulkiisiyo fa ashaara markaasaa nabiga tilmaamay ilayhi kacab andadeji ashadranis min daynika daynka adiga aada leedahay eed ninkan ku leedahay nuska rid faqaala markaasuu yihi kacabna qad facaltu waan yeelay yaa rasuul wiila rasuulkiisii faqaala markaasaa rasuulka yihi qum cabdullaahi bni abi xidrin ka kac fadhiga faacdi iska soo haraysi xadiidkana imaamu bukhaari baa weli afar low saalax haddii nin muslima uu la suluctamo shariikahu ninkii wax lalahaa uu la suluctamay fii xaaidin derbiguu kula suluctamay sidii loo suluctamay waatana calaa an yaftaxa inuu ninka furto naafidatan dariishad aw baaban albaab fiihi fi lxaa'id derbigii labadooda ka dhaxeeyey ayuu ninkan wuxuu yihi dariishad baan ka furanayaa ama albaab biciwaadin biciwaadin ewal buuna sheego wuxuu yihi adigana intaas qaado ewalkaasoo mucayanin la magacaabay kun riyaal qaado dardigaa naga dhaxeeyana aan si gaara ah ugu tasarufa anigoo dariishadaan ka buuqsana ay hawada iga soo gasho ama albaabaan ka baxo yaan samaysana waa naga dhaxeeyaa derbigii arrintaas ii gaar ahaaneed oon rabo inaan ku tasarufo iyo ogolow waxaan ka ana dhaado sidaa hadday arrintu u dhacdo saxa sulxu sulxi waa saxa saxa sulxu sulxi waa saxa maxaa jira liannahu sulxa sidaasu dhacay kalbayci beycuu la mid yahay iyadoo la kala gatay ayay la mid tahay kolka waa asaxaya low saalaxa haduu mini la sulxutamo shariikahu ninkii lalahaa fii xaaidin bay shari ku yihiin labadoodu derbiga ka dhexeeya marka dariishadan iyo albaabkan laga furaa labadii nin inaad si gaara uga faa'iideysana kolka faa'iidan gaar ahaaneed baa sulaxa ku dhacaya derbigii waa wada leenahay derbiyuu noo yahay adna xaggaad ka degan tahay adna xaggaan ka degnahay waa noo dhexeeyaa derbiga hase yeeshee waxaan rabaa ina anigana waxoogaa faramarisa ku siiyo adna ii ogolaatid inaad meel ka bujiyo dariso darbigi amaan dariisho ka dhigto ama adaab ka dhigto low saalax hadduu la heshiiyo shariikahu ninkii wax la fi xaaidin derbi ay wada lahaayeen wuxuu kula heshiiyey calaa an yaftaxa inuu furto naafidatan dariisha buqsan aw baaban albaab fii fi lxaayiti derbigii ka dhaceeyey laakiin biciwadin biasi ciwadin bidafci wadin ciwad dhiibidi kistaan qaado wey mucayanin shan boqol low saalaxa sidaa hadduu sulxi ku dhaco saxa sulxu sulxi waa saxay liannahu sulxaasi kalbayi uu la yahay suuratu kitaabati sulx marka sulxii waa tilmaanay axkaamtiisii iyo aqsaamtiisii iyo tacriifkiisii iyo amdiladiisii iyo intaba waa sheegnay marka markii sulxii la qoraayo wixii waa caqdi loo baahan yahay kitaabo in la sameeyo kolkaas sida loo dhigayuuna nabara suuratu kitaabati sulci sulxa dhigidiisa suuradeediiw bacda albasmala magaca ee begedaashi basmalada ashariifati ee qiirniga badneed iyo waxamdillah eebba weyne ku maxdintiisa mahdintaas gadaasheeda tacaalaa eebba korahaye iyo wasalaatu naxariis ugu wasalaamu nabadgelyo ugu da-ay calaa nabiyihi eebbaweyne nabigiisa korkiisa naxariis iyo nabadgelyo loogu du-ayo sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiye intaas kadib waa kan warkii la qoraayey faqad saalaxa fulaanun hebel wuxuu la heshiiyey fulaanan hebel waxaanay ku heshiiyeen amaa kii xaggiibay ka heshiiyeen idcaahu uu hebel hebel ku sheegtay oo min annahu hebel inuu yamliku hantaa wayastaxiqu inuu mudan yahay daara inuu mudaystay alfulaaniya daartaas hebla la yihaa inuu mudaystay yasifuhaa waa tilmaamayaa wayuxadiduha waa sohdimayna bari yaa uga toosan galbeed yaa uga toosan koofur yaa uga toosan waqooyi yaa uga toosan sifadana intaasoo qol munaafiqay leedahay ganjeelay leedahay taleefanaa ku jira waa kale daartii buu sifeeyey xuduudaheegiina sheegay allatii daartii iyada biyadil muddaca ah calayhi ninka korkiisa lagu sheeganayay daarta gacantiisa ku sugnay fulaanun hebele sartaas arrinteedii waa dhammaatay waa laga heshiiyey bacda tanaasucihimaa murmidoodii ka gadaan fii cayni daawa dacwada aynteedii ay ku murmeen waxtaraf wactarafa waa galay almusaalixu alawalu ninka hore bacda daalika intaa ka gadaan yube maa qiray daar idacaahu wuu maaga sheegtay ataani ninkii labaad wasadaqahu waanu rumeeye caleyhi korkiisa atasdiiqa rumey asharciya bimaa ayaa lagu suluc sameeyo lacagu mablaquhu intay dhan tahay kadaa inta ay tahay min adaraahimi qalina aw bimaakii huwa kada min alashiya shayaal kamida musaalaxatan heshiin bay labada nin heshiiyeen sharciyatan diinta loo nisbeeyey raadiya ay labadoodii raali noqdeen watafaqa isku afgarteen alayhaa musaalaxada korkeeda watadaacaya ay isugu yeereeno ilayha musaalaxadii korkeeda ka gadantafaxa dibi almusaalixu ninkii sulxutamayey alawalu ee labada nin horeeyey maa ila thaani kii labaad wuxuu u dhiibay jamiica maa shay dhammaantiisa musaalaxahu kula sulxutamay bihi shayga waqabadahu uu guddoomay qablan guddoon siciya loo nisbeeyey wa aqara waanuu qiray almusaalixu athaanii labaad waa qiray almadkuuru lasoo sheegay annahu isagii laa yastaxiqu inuusan mudanin maca almusaalixi alawal ninkii hore la heshiiyey fii hadihi daar daartana tana gudaheeda almusaalaxu ee lagu heshiiyey calayhaa korkeeda xaqan inuusan ku mudanin wala istixqaaqan mudasha midna walaa dacwa dacwana uusan ku ogeynin walaa talaban codsi dambana uusan meesha u olin walaa milkan hanasho ayaan jirin walaa shubhata milkin wax milku eegna uusan jirin walaa manfacata dheefna ayaan jirin walaa istixqaaqa manfaca manfaca mudashana ayaan jirin walaa shay-an wax kalena uusan jirin qalla yar aw fura badan watasaadaqaa waisla sadiqeen calaa daalika arrinkaas kullihii dhammaantii tasaadiqan rumayn si ayaa loo nisbeeyey tama daalika waa dhammaaday bidariiqi kada arrintaasay ku dhammaato hebel iyo hebel baa sulcaga galay saasay ku dhammaatay intaana la qora kolkii la qorana arrintii meeshaasay ku dhantahay maadadii toddobaad meeshaasay ku dhamaatay sulxas qoridiis almaadatu thaamina maadadii sideedaad fii ixyaai ilmuwa wuu dhintay nooleyntiisa gudaheedii u maadata wa fadli ilmaa iyo biyaha qof kale ka hareeka badan iyo waliqtaac dhulkii oo la goostiyo walximaa seerid dhulka meel kamida la seero maadadaad sideedaad waxay ka odaysaa afar mawduuc mawduuca hore dhulna nooleeyo waa iman doonaa dhulna meeleeyo laba shardi buu leey hortaa meeshaan milkii kaa horeeyey inuusan ku dhicin waa la rabaa ta labaad inaad noolaysana waa la xumaayo kolba meeshay ku taallo dhaqanka yaalla iyo waxaad adiga ka rabtid beer haddaad ka rabtid si loogu dhaqmay leedahay jid haddaad ka rabtidna si loogu dhaqmuu leeyahay eel haddaad ka reebtid si loogu dhaqmuu leeyahay guri haddaad ka reebtid si loogu dhaqmuu leeyahay kolka meesha waxaa loogu dhaqmo waa inaad wixii ka muujisay hortaana uusan milkii hore gelin fadlilmaa biyaha adiga kaa hara ee dantaada ka badanna inaad muslinka siisid wey waliqdaa dul haddii la googoynayo ama walxima wax haddii la seerayo dowladdu intay meel cariqato ay tiraahdo xoolaha sadaqada ee gaar ahaaneed een laga maarmin een duur iyo dibad iyo erin aadi karin baa meeshaan lagu dhaqaalaynaya maadadaas sideedaas arrimaha afartay ku saabsan tahay almaadatu maadadii athaaminatu ee sideedaad fii ixyaa ilmuwaad dhulka dhintay ee lalahayn nooleyntiisa gudaheeda ay u maado tahay wa biyaha dheeraadka ee ka hara qofkii lahaa eesan u baahnayn ayay umaado tahay waliqdaa'i goyndhun la gooyo ayay umaado tahay walximaa sharidhun la sharo oo la seero oo dadweynaha laga reebo wadan gaara laakiin aamahana loo reebo arrimahaasay umaado tahay kow ixyaa lmuwa dhulkii aan la noolayntiisii kow tacriifuhu tilmaantiisii waata xiyaaulmuwaa dhulkaan lalahay noolayntiisii huwa an yacmida almuslimu qofka muslima waa inuu gasto ila alardi dhul ayuu u gastaya allatii ardada aan laysadahay milkan milki liaxadin qofna aan milki u ahayn ayuu u gastayaa ka gadaal fayacmiruhaa caradii buu camiraya see ku camiraya bikharsi shajaarin geeda ku tallaalidooda fiiha arlada gudaheedii geeda lagu tallaalo aw binaahin dhismo guryo laga dhiso aw xafri di'rin ee laga qodo intaasuu mid ku noolaynayo ka gadaal markuu intii mid ka sameeyo inuu ka wada sameeya shardi maaha mid kamida ah hadduu ka sameeyo fatakhtasu arladii waa gooni ahaataa bihi kii intaan ku sameeyey ay ku gooni ahaataa watakuunu waxayna aata milkan hanasho lahu kii intaan sameeyey ay milki u aata taariifkeedii ixyaa ulmuwaad dhulka dhintay nooleyntiisa huwa ixyaa ulmuwaad waxaa la yihaa an yacmida almuslimu qof muslima inuu gasdo ila alardi inuu gasto allatii ardo aan laysadahay milkan mid laleeyahay liaxadin qofna aan milki u ahayn fayacmuruha ka gadaalo amira bikarsi shajarin geedau wax ka joojiyey aw xafri beerin eheluu ka duleeliyey fatakhtasu waa gooni noqota bihi kii arrintan sameeyey ay ku gooni noqota owa takuunu ardadii waxay ahaataa milkan mid laleeyahay lahu midka arrima aan sameeyu laba xukmuhu shareecadu waxay ka qabtaa xukmu ixyaa ilmawaa uu dhintay nooleyntiisa xukunkiisii aljawaasu inay banaan tahay walibaaxatu ma isku fasirin jawaasiyo ibaxa waa isku mid waa inay banaanta oo la yeeli karo daliilkii waa kan liqowlihi qowli nabiy nabiga hadalkiisii baa u daliila sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelye allaha ku badiye uu nabiga yihi manaxya qofka nooleeya ardan dhul nooleeya maytatan dhimaadoo nalahay rafiya ardadii la nooleeyey low ninkii nooleeyaa iska low xukunkii waa ka saddex axkaamuhu axkaam bay leedahay kow waxaa weeye laa tahbutu ma sugnaato milkiyatu lardi dhul yeelashadiisa ardadii almuwaa ee aan hore loolahayn liman uma sugnaato axyaaha dulka nooleeyey ilaa bishardayn laba shardiba in la hela maahaane awalan shardiga hore an yacmurahaa waa inuu amiro xaqiiqatan run ahaan oo inaad iska degto meeshii oo iska korjoogsato oo anaana tiraa ku samaysa biqarsi shajari geeda tallaalidood aw binaa'i duuri agala dhisidood oo xafrila abaari celalyaal badidood daati tilmiyaahi biyaalu saaxiibow oo falaa yakfi wax kuma filla fii ixyaa'iha ardada nooleynteeda gudaheeda an yasraca inuu ka abuuro fiiha ardada gudaheeda zarcan masego caleemuhu ku abuura waa yaryar tahay aw yadaca inuu dejiyo caleyhaa korkeeda calaamaatin dhagaxyaal iyo tabeelooyin inuu sursuro aw yaxtijisuuha inuu dadka ka reebtoo bixaajisin min sawkin qodaxuu ku oday wanaxwihi wax lamida wooqoo qaartay war waxaas lama rabo wax ka qabashaa loo baahan yahay wainama wax kale maahe sidaa markuu yeelo yakuunu wuxuu noqdaa axaqa ku ku xaqna bihaa wiilkuu sidaa yeelay min hayrihi isaga maahe dadkii kale buu ka xaq leeyahay faqad oo keliya laakiin milkiga in la nooleeyay ku imanaysa ama alaamaynta agjoogsiga iyo waxaanuu sameeyey mustaxil baad noqonaysaa adaa dadkii ka mudan amaa milkiga inaad geeda waaweyn ambi iyo liin iyo timir iyo moos iyo aad geeda ku tallaabsid eel ka qodid jidad u bixisid aqala ku dhistid taas ixyaa la yihaah raadkaagii waa ka muuqda laakiin maalin baad martay tabeelooyin baad fidhay waad fiirfiirisay waxaa waxba maaha laa yadbutu ma sugnaada milkiyatulardi dhulka yeelashadiisii ardadii alba waasi dhimatay liman uma sugnaato axyaxaa nooleeyey ilaa bisharday laba shardi in la helo moogiye awalan shardiga hore an yacmuraha inuu amira wey xaqiiqatan run ahaan bikarsi shajar geeda ku tallaalido aw bibinaa'i duuri daala dhisido aw xafril abaari ceelalyaal qodido la tilmiya biyo u saaxiibo oo falayafi ma kaafinayso fii xiyaaya ardadii nooleynteeda gudaheeda aya zaraaca inuu abuuro fiiha ardada gudaheeda zarcan baal aw yadaaca inuu dejiyo calayhaa korkeeda calaamaatin bartilmaameen aw yaxtijisuha inuu koobo bixajizin wax uu ku koobo min shawkin qodaxa iyo wanaxwihi wixii lamida wa inamaa wax kale maahe yakuunu wuxuu noqdaa qofka sidaas yeelay axaaqa ku ka xiga bihaa ardadi min kayrihi dadkii kaleu ka xiga faqadoo keliyata haaniya shardiga labaad allaa takuuna arlada aada milkinaysaa waa inayan ahayn mukhtasatan mid gooniya biaxadin qofku gooniya min annaasi dadka mida ee hortaaba haddii la yeeshay ma u dhowaan karti allaa takuuna waynayaan ahayn mukhtasatan mid la gooni yeelay liaxadin qof lagu gooni yeelay qofkaasoo min annaas dadka ka mida wadaalika arrinkaasna liqowlihi hadalkii nabiga u daliila sala allahu calayhi wasalama man acmara qofka amira ardan dhul an laysad u ahayn liaxadin qofna fahuwa ka camiray baa axaqu ku xaq badan bihaa ardadii imaamu bukhaari baa weli laba idaa kaanat alardu dhulka hadduu yahay qariibatan mid u dhow min albalad beledkii la degnaa bay u dhow yahay aw kaanad waxay ahaatay daakhilatan mid beledka gudihiisaba ku taal falaa tu'mar taas lama amiro ilaa biidni alxaakim beledka ninka xukuma idankiisaa loo baahanaa waa lama dhihi karo dhul duura fogaa la rabay beledkii gudihiisa iyo gaalaelkiisa in laga mutow ninka xukumaa beledka id qad takuunu inay ahaataa la arka min almaraafiqi bimirsiyaal alcaamati ee guud ahaanay lilmuslimiin muslimiinta ka dhaxaysay oo fa yatacadawna ay muslimiintii dhibtoodaanu biimtilaaqiha arladii hanashadeedii ilaa gacan nin bay gashay awalla muslinkoo dhan aa hergeli jiray ku minjabaxsan jiray kulaysan jirin min talaakiha hanashadeedii inay ku dhibtoodaan iyo watacmiiriha amarideedii hadday marka meeshii tahay meel magaalada u dhow ama wixda taasi waa in imaamka laga muto waxaa laga yaabaa in danguud loogu talagalay haddii danguud loogu talagalayna danta guud ahaaneed ee dadka ka dhacaysa baa laga horumarinaya danta gaar ahaaneed marka meel danguud loogu talagalay in nin gaara xaneed la siiyo cos wax gaara ku qabsado oo manaaficdii guud xaneed ay meeshaas ku baaba'do lama ogola idaa kaanat ilardu arladii haddii ay tahay qariibatan mid u dhow min albaladi beledkiiba u dhow yahay ow kaanad waxayba ahaatay daakhilatan mid ku dhex jirta beledka falaa tu'mar la camiri maayo ilaa biidi lxaakimi xaakiimka ogolaashadiisa tabideed ma ogiyi idqad takuunu inay ahaataan laga yaaba min alfaraafiqi damiirsiyaal alcamati guud ahaanee lilmuslimiin u sugnaatay fayataadawna waa dhibtoonayaan biimtilaakiha milkinteeda saddex laa yumlaku lama milkiyo almacdinu dodqalinkii meesha dahabka iyo filadii iyo batroolkii iyo ay alaabtaa ka soo baxeen bilxiya noolayn laguma milkiyo sawaan kaana milxan cusbaahaya aw niftan baasinahaya aw kayrahuma waxaan labadaa midnahayn dheeman kaliya daab hadduu noqdo min almacadini kamida maxaa jira litacaluqi masaalixi lmuslimiin muslimiinta danahooda ayaa ku dhagaysa alcaamati guud ahaaneed bihi macdinkii faqad awdaca anabiy nabigaa gooyey sala allahu calayhi wasalama macdina milxin cusbo godqalinkeed farujaca fii daalika kolkaasaa loogu noqday oo la yihi meeshii cusbaa ku jirtay fasdaradahu nebigii yaashaday nimantadu acdaahu dadkii siiyey iyaahu godqalinkii xadiidka abu daawuud awri meeshaa nin baa la siiyey kolkaasaa l meeshaa ninka siisay waa meesha cusbada ka soo baxaysa cusbada muslimka ka baxaysaa qof kaliya ma yeelan kare adiga meeshii ka noqaa la yiri meel kaloo gaalo cusbo lahayn yaa lagu daydaayo cusbadana muslimiintao dhan baa ka faa-iidaysanayso idan macdin lama milkin kare ama manfaca ama il muslimiina ka dhacaya laa yumlaku lama hanto almacdinu gudqalinkii bilxiya ay noolay sawaan waxaasiman kaana haya macdinkaasi milxan cusba haya aw niftan naasin iyo batrool haya aw kayrahuma jaxar iyo dawada haya hadduu dahabiya jawhar yahay min almacadini kamida sababkii waxawey litacaluqi masaalixi muslimiin muslimiinta danahoodii baa ku dhegan alcaama dantii caam ahaanayd bihi macdinkii wey faqad aqdaca nabiyu